cisiiya shaaraf ciheeda hohyaday abidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s mar kale kulanti wanaagsan ayaadan leenahay mar kale barnaamijkana qodobada idinkugu heynana maanta waxaa ka mid ah qodobo ay ka mid yihiin hay-adda hawada mareykanka oo sheegtay inay dayaxgacmeed ku duuldejinayso qaraxda waxaan sidoo kale dee haynaa cayaarta kama dambaysta horyaalka dalka turkiga oo loo baajiyey kadib markii lagu murmay funaanadaha cayaartoodu ay xiranayaan wadanka ugu horeeya ee sanadka cusub oo ka hor dhalan doono warbixintii laga diyaariyaad maqli doontaa waxaa sidoo kale dahaynaa warbixin kale oo ku saabsan wadamada ugu amniga xun adduunka oo laga digo dadku inay u safraan iyo sidoo kale magaalada baariis caasimadda faransiiska oo ciidamada ammaanka heegan la geliyey wiilir fanaanadu watay ayaa lagu qasbay inuu siibo kadib markii laga baqay inay qalqal qaadaan ama ay naxaan dad u diyaarad la raaci lahaa waxaa sidoo kale tirakoob laga soo saaray falalka amni xumo ee ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka ra-iisul wasaaraha dalkuse waxa uu sheegay in caasimadda amnigeeda shuruud ay ku xiran tahay ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa qisadaas ay ka soo dhammaanayso waxaa weeye amnigeennu gacanta noogu ma jiro hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasu noqonaa waxaa sidoo kale maqli doontaan xubniga joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo qayb kale oo ku saabsan barnaamijyada taxanaha inoo ahaa ee aan kaga hadlayna dhacdooyinkii dunida iyo soomaaliaba ka dhacay sanadkan dhammaadka ah kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kene ಕಿತಾ sida maadha jaraareed midhicsiga indhuu si macaansadanu maanshee wax loo diigo ma jiraan adduunkii ma taagee cishrigu qalbigu yaa salaamo tagay cishqigu naftu meercad ah ciyaaree kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka axmed cali cigaal ayaa ku luuqeynaya heestan ma tagay cishqigu waxa ay dad badan ku xasuusanayaan heestaan rawaayadii naxdini nasiib ee maxamed cali kaariye uu soo saaray ama alifay kun iyo sagaal boqol iyo koiyo toddobaatanki heesihii la qaaday inay qayb ka tahay daafur bayna noogu tahay barnaamijkana kulanka kenen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqolabaataniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn cisiiya sharaf ciheeda hohoyaday timahadabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waa hagaag waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idaacada kulmiye magaalada muqdisho waa nagala socotaan saaxiibayaal herka f m sideed iyo siddeetan ah sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadana ku leenahay radio kulmier dt ku bilownaya maanta magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir gaar ahaa oo looga hadlayay amniga caasimada sanadkan sii dhamaanaya laba kun soomaaliya xoog badan ayay gelisay sidii amniga ay u suga lahayd maamulka gobolka banaadirna waxa ay sheegeen inay hoos u dhaceen tirada weerarada al-shabaab ay ka geysan jireen magaalada muqdisho ee qaraxidii dalalka ahaa inkastoo shalay ugu dambeysay xildhibaan hore degmada wadajira gobolka banaadir lagu dilay sidaas oo ay tahana waxay sheegeen maamulka gobolka iyo dowladuba inay xoog badan la geliyay sidii looga hortegi lahaa weerarada al-shabaab iyo falalka kale ee ammaan daro ee magaaladan ka dhaca aan dhegeysano mahad qarni oo ah agaasimaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo sharaxaya isbedelka amni ee caasimada ee isagoo isbabardhig ku sameynaya laba kun labaiyo labaatan iyo laba kun saddexiyo labaatan waxaan halkan aan ku soo bardhigaynaa falalka argagixisada ay geysteen laba kun iyo labaatan iyo labo iyo laba kun iyo labaatan iyo saddex ka hor ma sheegi karno sababto wax la tiri ma ahayn sababtoo amni darada magaalada waxay geertay meeshii ugu sarraysay oo u khatar badnayd kadib markii guddoomiyihii gobolkii banaadir duqiya magaalada lagu dilay xafiiskiisa markaa sooma aanan qaadanin laba kun iyo labaatan iyo laba labaatan iyo saddexda sida aad ka arteen dhimashada garaafka buluuga ah waxay ahayd saddex boqol siddeetan iyo kow dhimashadana waxay ahayd laba kun laba boqol sagaashan iyo kow laba kun iyo labaatan iyo saddexdii dhimashada qaybta buluuga sidaa ka arteen waxay ahayd afar boqol afartan iyo saddex dhaawaca waaye bersentajka marka markaan u dhigno boqolkiiba konton iyo sagaal ayay ahayd dhimasha iyo khasaarihii laba kun labaatan iyo saddexdana waxay naqatay boqolkiiba afartan iyo kow codkaasna waa mahad qarni agaasimaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oosaad maqleyseen bardhig ku sameynayay falalka ammaan darro ee magaaladan ka dhacay laba kun iyo sanadkaansi dhammaanaya saddex labaatan kadibna inkastoo mas-uuliyiin kala duwan ay ka hadleen shirkaasi oo xildhibaano ay ku jiraan iyo mas-uuliyiin kaleo hay-adda nabadsugudda kasoo shaqeeyey waxa ugu weyn laysla qarnahayd in wax badan iska bedela amniga caasimadda laakiin talooyin lasoo jeediyaa jiray oo ahaa in dowladdu naftigeeda ay ka shaqeyso dhagaxaanta wadooyinka yaala in la qaado sidoo kale in isbedel lagu sameeyo habka loo waardeeyayo mas-uuliyiinta dowladda xildhibaanada qaar oo kale waxay soo jeediyeen in hadda aan loo baahnayn in xildhibaanada askar badan lagu waardeeyo cabdibilaal lagu waardeeyo ra-isul kale usoo jeediyeen wasiirada inay teknikada u ka reebo inkastoo hore dowladdu ay go-aankaas uga soo saartay magaalada gaadi technika lagu dhexwada habeen dhaweytana sidaan oo kale madaxweynaha oo ka hadlayay shir lagu qabtay muqdisho waxa u sheegay dhaqwaan la qaadi doono madaxa dhagaxda wadooyinka yaalla isla maanta ra wasaaraha ayaa arrintaasi ku celiyey oo sheegay bishaan markay dhammaataba in qorshuhu yahay in wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho la furo dhagxaanta laga qaado laakiin ra wasaaruhu wuxuu sheegay amniga caasimada inkastoo wax badan oo ka hadlay in wax badan ay ka dhiman ilaa inta ay socotay buu dadka dadka dila inay baxsadaan isagoo tusaale usoo qaatay xildhibaanka hore ee shalay muqdisho lagu dilay markii aan eh, isweydiinay maalin horena waan sheegay eh, annagoo kaaran joognaan sheegay eh, waxaan anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray report oo ku saabsan wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligeyna aan dhibsan jiray mar walbana riboodka ku qorahaa haddana weli sii socda oo aada u dhib oo ku qoran in eh, aada ribood ku akrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ahaa hebel hebel oo saasaa la dilay saasaa la dilay eh, kaasi waa dhintay soo maaragtis dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan anigi ku noolna hebel wuu dhintay hebelna wuu baxsaday marka runtii markaan lahaa qisadaas ka sheekeynayey waxa waaye emotional baan ahaa dhibaato aad u weyn ayaan arkayay oo noo dareemayey marka qaarna ciyaar bay ka dhigteen annana marka ka yirin kale jiirkan ama baalka bisada la yidhahdana waa waa maxay bisadna waa ka ciyaar baalka jiirka ama dooliga la yidhahdana waa ka naf annana waxaa waaye xanuun iyo dhibaatada ay nagu hayso ilaahay baa og qaarna waxay ka dhigteenba wax lagu ciyaaro annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aada u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay taliyaha nabad gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfulla dadkii dilay ma la hayaa maya weli lama hayo so weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsaday waa socota weli waa baxsaday waa socota marka anigoo ammaanaya saraakiisha laakiin ilaa taa laga soo gebagabaynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa qisadaas ay ka soo dhammaanayso waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay u xanuun badan tahay qofkii waa la dilay kii dilayna awe lama hayo waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo waa in qisadaasi isbedesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay male leh amni laysku halayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka soomaaliyeedna waan ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna wuu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay keliya ee arintaa inaan soo gebagabayno oo loo sheego hay-adaha amniga waa la hubaa waa la arkayaa dad soomaaliyeedunbaa ujeeda markay dilayeen dhinacay u dhaqaaqayeen arkayey kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacadan ayay ogyihiin marka hadii aynu nahay dad muslimiina ah, oo waxa weeye inay noolaadaan raba oo sida adduunka bani aadamka u noolaadaan raba siduu sheegay maxaan ku dhahaa xildhibaanku dee waa inaan sida bani aadamka usoo ribood garayno dadkan mujrimiinta ay nagu dhex jireen dha way nagu dhex laakiin weli intaaan wax qarinayno oo aan la sheegayn oo qaarkeen laga yaabo saacaddan inay shah la cabayaan ninkii ibraahim saalax dayfullah dilay weli darajada bani aadamnimada kaas qofkaas uu ka hooseeya shaki kuma jiro inuu ka hooseeyo bani aadamnimada ilaahay baa sharfay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim bani aadamka ilaahay wuu ka sharaf badnaysiiyey xayawaanaadka kale waa xayawaan qofka intuu qofka ibraahim sheekh ibraahim sayr xadayfullah dilay hadda shaah la ee og gurigiisa meeshuu yahay ee og meeshuu joogo ee aan sheegayn ee aan imaanayn ee aan soo ribood garaynayn qofkaas waxay kula tahay inuu ka mid yahay laqad khalaqnaa insaan asfala saafiliintu ku jiraa uma radadnaahu asfala saafiliin ilaahay ma dhihin shaki wuxuu ku jirin inuu kaasi asfala saafiliinta ku jiro oo insaanka caadiga ahayn markaan leenahay war sida bani aadamkaan macnaheedu waxaa waaye ruulis qawaaniin qawaaniin ayay noloshu leedahay oo bani aadamku level uu ku nool yahaa jira oo ah xoolaha inuu ka sarreeyo in hum ilaa kalancaami bal hum adalu haddaan noqonno mararka qaarkood bani aadamku xoolaha wuu kasii xun yahay wuu kasii xumaadaa waa markuu ruuliska loogu talagalay ilaahay ugu talagalay markuu hoos uga dega waayo marka waa inaynaan hoos uga degin meeshii ilahay noogu talagalay ee bani aadamku ay gaal iyo muslima meeshay ku noolayn xataa gaaladii baan kasii hooseynaa way adag tahay in ninka madowga ah ee maraykanka ah ee black americanka wiilkiisu markuu jariimo soo galo ee gurigiisa soo galo inta uu booliiska la hadluu dhahaa wiilkaygu waa ka shakisnaya waxbuu soo sameeyey ee kaalee bal ha la waraysto laakiin innagu kii sheekh ibraahim saalax dayfullah dilay baynu canjeerada la cunaynaa waana qarinaynaa waana ognahay sidee baan marka ku dhahaynaa anagu muslim baa nahay oo bani aadam baa nahay oo sax baan nahay seen ku dhihi karaa kaasaa gaal ahoo madow hoose seen ku dhihi karaa kaasaa iiga dhow qawaaniinta iyo shuruucda iyo levelka loogu talagalay inay bani aadamku noolaadaan marka dadkeennu waan dunnay akhlaaqdii baa inaga duntay hoos baan gallay aan kor soo kacno caqligeennu hoos buu fooraraa stiil waxaan u baahannahay caqligeennu inuu kor soo aado ayaan u baahannahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed guud ahaan anigoo mar aan ku celinayaa ee u mahad celinaya ciidamadeenna shacabka soomaaliyeed ma qabato shacabka soomaaliyeedowna askarta ma qabato inaad qarisaan waxaasoo kale oo aad meel aada la gashaan ma qabato marka waxay la tahay inaan runta isu sheegno inay laga maarmaan tahay sidan aan ku jirinahay sax maaha reer muqdisho reer muqdisho ibraahim saarax dayfula ninkii dilay soo saara wax war kaleoo meesha yaalla ma jirto ciidamada amnigo ibraahim saarax dayfula ninkii dilaa laydinka raba wuu baxsaday lama aqbali karo marka taas waa taas intaas aan ka dhihi lahaa waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo janawari la gaaray waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay in la qaado sidaasuu heshiisku yahay waa la qaadayaa ilaah iidankiis barshali stratejiay magaaladu ku socotaa habbay u habeeyeen ciidamada amnigu inta la sugay amnigooda oo la isku hadlayn karo dhammaantood waa in laga qaada waana in weyn waa badan tahay waa ognahay marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas amni xumaday kow ka yihiin shacabkuna waa ka sheegteen annagaa ka sheeganayna xataa shido waaye marka amnigana waxay ku yihiin caqabad foolxumay ku yihiin magaalada waxaan rajaynayaa in la qaado haddii ilaah idhaahdo sida ugu dhaqsaha badan mar hadday bishan dhammaatay waa la qaadaa taas waa in la qaadaa walaalayaal waxaynu maraynaa marxalad kala guur ah ayaynu maraynaa runtii waddankeennu uu meel ka soo guuray oo meel uu uusan hadda ka hortaagnay uu taagan yahay waxyaabo aan awal hore inaga xaaraan ahaabaa xalaal inoo ah waa layna fiirin doonaa marka adduunyadu wayna fiirinaysaa marka markaan leenahay war sida bani aadamka aan u noolaano adduunyadii baynu ku biirnaye adduunyada obligationaa jiray iyo waajibaad marka waajibaadkii laynaga rabay inaynu gudano waa laga maarmaan deyntaa laynaga cafiyey waxaa inoo furantay windows weyn ama dariishad weyn oo inaga xidhnayd oo maalgashi ah oo dhaqaalo ah oo horumar ah ayaa inoo furantay waxay dadku inaga expect garaynayaan inaan meelahay ka yimaadeen oo kale noqonayno hadday noqoto qawaaniin hadday noqoto amni hadday noqoto horumar inaynu environment iyo bea ku habboon inaynu diyaarsanno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga qaaday cunaqabataynta hubka waad ogtihiin mas ka dhalanaysa haddii lagu yidhi dayaarado soo gado oo taangiyo soo gado oo teknolojiyad soo gado oo adduun soo gado oo saad rabta yeel oo wadankaaga amnigiisa sugo macnaha waxaa tahay waad qaan gaartay waad isku filan tahay qabiil qabiil ma tihid hubka gadan maysid dhici maysid burcad ma tihid shabaab siin maysid u geyn maysid waad qaan gaartay markaan takaaliiftii baad qaadi kartaa wey macnaha marka waa inaynu halkaas inaynu gaano waay marka shacab sheekh ibraahim sayrax dayfullah qaatilkiisii qarinaya waxaa laguma aamini karo waxaas laguma aamini karo marka waxay la tahay inaynu inaynu heerkaas gaadhno waa lagama maarmaan meeshaas inaan soo gaadhno waa lagama maarmaan amnigaan la wareegaynaa amnigeenna dalkeen oo dhan ma waxaan kula wareegaynaa sheekh ibraahim saalax dayfullah ninkii qariyay inaan qarino mas-uuliyadda intaa leeg masaasaan kula wareegi karaa maya marka waxay la tahay inaynu halkaas soo dhaafno inay laga maarmaan tahay mas-uuliyadda layna saaray ee caalamku ina saaray ee layna fiirsanayo aan ka soo baxno ciidamadeenna sidii hore iyo dhaqankii hore iyo wixii hore iyo noocii aynu u fakeri jirnay si aan ahayn inaan ufakarnaan loo baahanya waa inaan bedelnaa codkaasna waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre wuxuu ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo amniga caasimada looga hadlayay weli kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti shalay waxaa lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsanaa ama wadahadalada u dhexeeyey madaxda dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha somalilan wadahadaladaas ayaa si silasii ambaqaadayay qodobo ilaa sideed gaaraya ayaa kasoo baxay oo lagu faaqiday shirkaasi oo murtiidkii kasoo baxay ah qodobada ku jira waxaa ka mid ah in laga hadlo arrimaha masiiriga ah sidoo kale iskaashi dhinaca amniga ah iyo in wadahadalada lasii wado guddi labada dhinaca ayaa la saaray oo weliba eh, muddo soddon maalmood lagu soo dhisayo arrimahaasi ambaqaada xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan kuwa golaha shacabka ku jira ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobolada waqooyi hadda somalilan la yidhaahdo ayaa heshiiskan iyo wadahadalkan ka hadlay inaan hambalyeeyo heshiiska taariikhiga ah ee shalay ee ku soo gebagaboobay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti aanu walaalaha nahay ee ku aadanaa wada wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo sidii qadiyadda somalilan xal waara oo midhodhal ah looga gaadhi lahaa heshiiskaas waa heshiis cuntama qodobo oo masiirihiina ku jiraan kuwa ugu muhiimsanna yihiin in arrimaha masiiriga ah lagu dhiirrado lana waajaho milil korkii lama dhayo ee gudiyada farsamada ee labada dhinac ha la dhiso gudiyadu shaqadooda ha bilaabaan xal waaro oo midhodhal ah oo inoo jiheeya wadajir iyo walaaltinimo waa in ay keenaan kana soo shaqeeyaan baarlamaankan nasiib buu u leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna nasiib buu u leeyahay in uu ku soo gebagaboobo madaxileedkeennan in qadiyadda somalilan xal waara laga gaadho heshiiska waa hambalyaynayaa waana soo dhowaynayaa waxaan leeyahay guul soomaaliya ha israacdo ha midowdo ha walaalowdo walaaltinima ayna anfacda oo waxayna tarta farxad iyo dhiirigelin bayna runli aniga ii tahay anoo ka soo jeeda degaanada somalilan bar waxay farxad u tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walay ku noolyihiinba in wadahadalladii hadalladii mar labaad kadib muddada dheer hakadkay galeen in mar labaad dub loo bilaabo waxay farxad gelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan filayaa inay hadda uga duwan tahay horta horaa loogu heshiiyey ah, taariikhda haddaan dubu raacno madaxweyne xasan sheekh buu ahaa wadahadallada ninkii hore uu soo bilaabay doorkiisii hore uu madaxweynaha ahaa kadib waxaa soo dhex galay muddo kale xileed kale muddo xileedkaa kale waxay sababtay in ay sii kala fogaadaan labadii bulsho in ay timaaddo heshiisyadii hore loogu heshiiyey inaan waxba aanay maaragta ka suuro gelin ummadii markay xurguftan siyaasadeed ay ka heshiinayso waxyaabaha lagu heshiiye had iyo jeeraale waxay u baahan yihiin in mudnaanta la siiyo si uu noqdo heshiiskaasi mid dhaxalgala iyo midnimada ummadda soomaaliyeed oo dib isugu soo laabta in mar labaad laga gaadhi karo yes reer somalilan waxay tirsanayaan cadaawad ku dhacday for a period of time oo dowladdii dhexe ay jiri jirtay ku dhacday waa wax la tirsanayo xusuuq badan oo ka soo gaadhay ummad badan oo ku baabaaday hanti badan oo lagu burburiyey dad isir ahaan iyo dhaqan ahaanba deegaanadaa ka soo jeedo la beegsaday way jiraan kuma odhanayo soomaali intaasoo kale kuma dhicin laakiin way uga horreeyeen iyagu soomaali dhibaatooyinka ku dhacay haddaynu gadaal u fiirsanno soomaali dhibbaa soo wada gaadhay kii muqdisho wixii ka dhacay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed wixii soo wada gaadhay wax laga wada garaabo weeye laakiin mudnaanta la siinayo ta somalilan in laga garaabo waxaan u arkaa wax xaqa waajibah oo ku dhiirashadeeduna ay mudan tahay bilad geesinimoaan aaminsanaha waa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxay ka hadlayeen heshiiskii magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey ee wadahadalada soomaaliya ee somalilan gaaraan warmurteedkii laga soo saaray ee xalay la faahfaahiyey ama la baahiyey dadka magaalada muqdisho ayaan weydiinay markaana bal aragtidooda ku aadan siday u arkaan in wadahadaladaas ay sii socdaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta muqdisho iyo hargeysa wada hadlayaan waxaana leeyahay baxsanee hargeysa ka kaa guddooma soo dhowoo baan leenahay annagoo aad u faraxsadaannaha dhallinyarada muqdisho runtii in maantay hargeysa iyo muqdisho iska kaashadaan amniga dhaqaalaha siyaasada waxbarashada iyo nolosha dhamm iska kaashadaan waa horumar u soo hoyday dhalinyarada muqdisho iyo dhalinyarada

Eh, mar walbana colaad annaga dan nooguma jirto haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed haddaan nahay shacabka soomaaliyeed inaan marka xanaf aysan dhicin oo hadallo kulol isdhex marsanin waa wanaagga shacabka soomaaliyeed una dana hargeysa u dana laascaano u dana garowe una dana muqdisho aad aad baan u mahadsantihiin anuu laba soomaali horta ma aqaanba soomaaliya waa soomaaliya somalilan iyo soomaali koonfuro waa soomaaliya horta Eh, wixii amniga oo yani labada dhinac wixii ka dhaca haddii wax laga qabanaayo arrin aad iyo aad aan soo dhowaynayo wadajirhka soomaaliya na waa arrin aad u habboon oo aan aad u soo dhowaynayo eh, soomaalidu waxay tiraa gacmo wadajir bay wax u gooyaan eh, far kalegeeda foorma noqdo soomaaliya waa soomaaliya waa inay mataqaanaa la midoobo Eh, adduunku hadda waxaa u socoyaa yani mataqaanaayo eh, qaarad qaarad in la heshiiyo ama dawlado badane community ay isugu tagaan marka aniga soomaaliya inaan kala tagno anugu ma qabo sidaa awgeed warkay wuxuu ku soo dhan yahay in mataqaanaa soomaaliya ay isu timaado la heshiiyo koofur iyo waqooyi waa hal far in la heshiiyo arrinta aad bay u fiican taha taasaan leehay aniga insha allahu tacaala waxaan ka filanaynaa khayr iyo isku soo dhawaasho wanaagsan in waxay tabanayeen dowladda soomaaliya ka xalliso awalba walba waxay ahaayeen gobol ka mida gobollada dalka soomaaliya waxaana rajay doonaa insha allahu tacaala inay waxay tabanaan dowladda federaalka soomaaliyeed ay ka qancisa ayaan rajay doonaa insha allahu tacaala heshiis laga gaaro horta sideedaba dadku waxay garalayiin gobolada waqooyi galbeed somalilan waa gobol ka mida gobollo ka mida ah dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya intaasaa muhiima in laysla garto ilaa ay heshiis ka gaaraan dawladda soomaaliyeed oo dadka reer somalilan iyay la heshiyaan dadka soomaaliyeed ee koonfurta jooga qodobo kasta ha kula heshiiyaan markay la heshiiyaan kabacdi ayay ka go'i karaan laakiin mabay iska go'i karaanba somalilan ee soomaaliya wada hadallada u socdo ka socda dalka jabuuti u soo dhawaynaynaa somalilan dal soomaaliya ka baxsan ma u malaynaya aniga somalilan aada usoo dhawaynaynaa hadday nagu soo laabanayso inkastay ayaga madax bannaani gooniya ay rabaan inay u baxaan laakiin somalilan marnaba ma u malaynayo soomaaliya inay ka dhexbixi karto maxaa yeelay dadka waa soomaali dhulka waa la wada leeyahay amniga mar walba muhiim waa in laga heshiiyo maxaa yeelay somalilan iyo soomaaliya amnigooda isku mid maahan amniga soomaaliyana hadda wuu soo hagaagayaa maxaa yeelay somalilan mar walba waxay rabtaa in oo soomaaliya wixii ka soo aado dhinaceeda lasoo marsiiyo wixii soomaaliya soo aadana dhinaca somalilan la marsiiyo waa amni guud oo dalka u baahan yahay maxaa yeele hadda dowladda sideedaba dadkii dibadaha ka yimid wax kusoo dila xamaraa lagu qabanayaa dadkii oo meelahaas laga soo qabta xitaa xamaraa la keenayaa horumar guud ee dowladda samaysa waay dad soomaaliyeed dadkaasayna eedeeda handhawaayana waana ka faraasana oo soomaaliya somalilan marka in horeyta maa marka in lamaytama mar badana ah, eh, shir badan furmi eh, shirka kaa mayr eedin rajaanaha anti mir dhala sameey oo qodobo muhiima ah oo dadka soomaaliyeed dhanku wada qanacsanyin inaha ka saaran saasa iidanka rajaya cadaaladana eh, eed eed anti lanka dilaada faylata lan kasta oo soomaalilan meelasii ka tirsano oo wala hadlayo antakoona ini hukunkiisu mudaydii laku waajibkiisu gudaydii la muday okay idan waan waan kan kale oo Soomaali intool ka hadlaya mis meelasi saadina isuun intii la qowdo mis eh, dalshiilaagna mis eh, meelis ku gumaan iidiidan waan aad baan soo dhaweynahay inay wadahadallada ay ku bilowdo eh, lagana marar dhaliyaan doonayna insha Allah maartay dembi xaqan ka gala ama xaq ka gala si maartay wada kaashi ah looga sameeyo in wax walba maaragtay si iskaashi looga hadla aadaan u soo dhoweynayna wixii xiisadoo ka taagan eh, somalilan iyo icc dhexdooda in la xalliyo oo maaragtay eh, wadahadal wax walba lagu dhameeyo oo maaragtay eh, dadku waxay u baahan yihiin nabad inay ku wada noolaadaan meel walbay joogaan insha allah codadkana waxaan ka soo ururinay qaar ka mid a ah dadka magaalada muqdisho waxay ka aragta dhiibanayeen wadahadallada dib ugu bilowday dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaa isiya sharafci heeda hoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho waa tahay weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan markana waxaan eegeynaa barnaamijyada taxanaha noo ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka waaweynaa ee dalka iyo dibaddaba ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya hore waxay usoo dhegeysateen qeybo ku saabsanaa dhacdooyinka waaweynaa ee dalka ka dhacay laakiin markan waxaad kusoo dhawaataan qeybtii labaad dhacdooyinka waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya caalamka intiisa kale ka dhacay kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aynu kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan bishii julaay ee sanadkan ku dhowaad konton ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid mida ah dalka kenya sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta dalkaasi iyadoo tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen labadii bishii julaay ee sanadkan kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday guriga ay ka degantahay magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska maayarka magaaladaasi anne hidalgo iyadoo markaa ka badbaaday weerarkaasi hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa xilliga weerarkaasi waxa ay ku tilmaantay mid argagixiso oo la doonaya in lagu khaarijiyo maayarka magaalada baris ee caasimadda dalkaasi faransiiska saddexdii bishii julaay ee sanadkan xukuumadda yukrain ayaa maxkamad soo taagtay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa hay-adaha amniga kuwaasi oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo inay markaa la shaqaynayeen basaasiinta ruushka waxaana saraakiisha maxkamadda lasoo taagay ku jiray kuwa aad ugu dhowaa madaxweynaha yukrain valadimir zelenski afartii bishii toddobaad ee sanadkan taalibaanta maamusha afghanistan ayaa soo rogtay amar ku aadanaa in gebi ahaanba la xiro goobaha timaha lagu jartay iyo goobaha dumarku isku qurxiyaan iyadoo horay dumarka afghanistan looga mamnuucay inay aadaan waxbarasho dalka dibaddiisa ah shantii bishii julaay ee sanadkan waxaa la diiwaan geliyey heerkulkii ugu sarreeyey ee dunida tan iyo sanadii xilligaasi oo heerkulku uu gaaray halkii ugu sarraysay sideedii bishii julaay ee sanadkan ra-iisul wasaarihii dalka netherlan ayaa gudbiyey warqada iscasilaada xilka ra-iisul wasaaraha kadib khilaaf soo kala dhex galay xisbiyada afarta ah ee xilligaasi lahaa isbahaysiga siyaasadeed lixii labaatankii bishii julaay sanadkan ciidamada milatariga naiger ayaa ku dhawaaqay inay afgambi military kula wareegeen taladii dalka neger xilli ay xabsi guri ka dhigeen madaxweynihii dalka neger maxamed bazuum kaasi oo ahaa madaxweynaha sharciyadda haystay sida dimuqraadiga ahna loo doortay iyadoo dadka neger maalinka ay ku waabariisteen isbeddel ka dhacay dalka iyo afgembi taladii looga tuuray madaxweynihii wadankaasi maxamed bazuum xilligaasi urur goboleedka ekowas ayaa ugu baaqay milatariga neger inay dib ugu celiyaan awoodda xukuumadda sharciyadda haysatay uu hogaaminayay madaxweyne maxamed bazuum walow xubnaha saraakiisha milatariga niger ay ka dhaga adeegeen baaqa ka soo baxay urur goboleedka ekowas oo xilligaasi si adag uga hadlay afgembiga military ee ka dhacay dalka niger sideedii labaatankii bishii julaay sanadkan cabduraxmaan tijaani ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha dalka neger saacado kadib markii ay afgembiyeen talada dalka neger waxaana arrintaasi kasoo horjeestay inta badan dalalka reer galbeedka gaar ahaan xukuumadda faransiiska sagaallabaatankii bishii toddobaad ee sanadkan ugu yaraan sagaal ruux ayaa geeriyootay in ka badanna boqol ruux dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab qabsaday dhismo ku yaala dalka taylan waxaana dabkaasi uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen saraakiil u hadashay xukuumadda taylan soddonkii bishii julaay sanadkan ugu yaraan afariyo ruux ayaa geeriyootay in ka badan boqol ruuxna dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu qarax ismiidaaminha ka dhacay magaalada bijaawur oo dhacda waqooyi galbeed dalka baakistan taasi oo u dhow xadka afghanistan uu la wadaago bakistan waxaana qaraxan lala beegsaday boqolaal ka mid a ah taageerayaasha xisbi islaami ah oo ka dhisan dalkaasi bakistan koob iyo soddonkii bishii toddobaad ee sanadkan waxaa geeriyooday jose paulino gomez oo ahaa ninka ugu da-da weyn caalamka kaasi oo dhintay isagoo jira boqoltoddobaiylaaatan sano iyadoo toddobaad un ay kaga harsaneed sanadkii boqol sideed iyo waxauna ku dhintay gurigiisa pedro bonita oo ku yaala dalka brazil shantii bishii sideedaad ee sanadkan maxkamadda sare ee dalka baakistaan ayaa xukun ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi cimraan khan kaasi oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo inuu iibsaday hadiyado qaranka baakistaan ay lahaayeen intii uu joogay xafiiska looga arrimiyo dalka iyadoo markaa lagu xukumay saddex sano oo xarig ah lixdii bishii sideedaad ee sanadkan ugu yaraan soddon ruux ayaa ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay magaalada nawabsha ee dhacda koonfurta gobolka sindhi ee dalka bakistan iyadoo in ka badan toddobiyo ruux ay ku dhaawacmeen shilkaasi sida ay sheegeen kooxaha gurmadka sagaalkii bishii sideedaad ee sanadkan inka badan ruux sagaalkii bishii agost ee sanadkan inka badan ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda talyaaniga gaar ahaan jasiiradda lambadusa kadib markii ay quustay dooni ay la socdeen taasi oo ka soo ambabaxday dalka tunisiya labaatankii bishii agost sanadkan xulka qaranka haweenka sbain ayaa taariikh sameeyey kadib markii ay markii ugu horreysay qaadeen koobka adduunka haweenka ee lagu martigeliyey sanadkan dalalka venezuela iyo australia iyagoo gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka haweenka ee dalka ingiriiska waana markii ugu horreysay oo xulka qaranka sbain ee haweenku ay ku guuleystaan koobka dunida haweenka bishii sideedaad ee sanadkan waxaa geeriyooday hogaamiyihii kooxaha caloosha dushaqaystayaasha ee wagner kaasi oo la sheegay inuu geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen isaga iyo saraakiil ka tirsan kooxaha calooshadushaqaystayaasha ee wagner iyadoo xilligaasina ay hadalhayn badan ka dhalatay warbaahinta caalamka geerida yevgeni bregoshin waxaana reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ninkan uu dilay hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin waxaana la aaminsan yahay in dilkiisa uu daba socday ka hor imaanshaha isaga iyo kooxdiisu ay ka hor imaadeen hoggaamiyaha ruushka valadimir putin kii bishii agost ee sanadkan saraakiisha hogaaminaysay afgembiga dalka niger ayaa ku amray danjiraha faransiiska ee dalkaasi niger in saacadood uu kaga baxo niger iyadoo xukuumadda faransiiska xilligaasi ay diiday inay ka jawaabto go-aanka soo baxay saraakiisha militariga niger ee afgembiga kula wareega talada dalkaasi kii bishii agost ee sanadkan madaxweynihii dalka zimbabwe emerson mangagwa ayaa markii labaad loo doortay hogaamiyaha dalka zimbabwe kadib markii uu xisbigiisa helay codadka ugu badan doorashadii ka dhacday dalkaasi walow natiijada doorashada ay qaadaceen xisbiyada mucaaridka dalka zimbabwe soddonkii bishii sideedaad ee sanadkan saraakiisha milatariga dalka gabon ayaa ku dhawaaqay inay afgembi milatari kula wareegeen dalkaasi iyagoo sheegay inay xabsiguri ka dhigeen madaxweynihii dalka gaabon cali bongo kaasi oo markii saddexaad ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi gabon shantii bishii sebtembar sanadkan genaraal brice naguema ayaa loo dhaariyey inuu noqdo hogaamiyaha dalka gabon kadib markii maxkamadda dastuuriga ay u dhaarisay inuu noqdo madaxweynaha dalka gabon sideedii bishii sebtembar ee sanadkan dhulgariir xoogan oo cabirkiisu yahay shan dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid a ah dalka morocco gaar ahaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka alxaws waxaana magaalooyinka uu dhulgariirku saameeyey ka mid ah magaalo dalxiiseedka marakesh dhulgariirkaas waxaa ku dhintay ku dhawaad saddex kun oo ruux sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee morocco iyadoo in ka badan shan kun oo ruuxna ay ku dhaawacmeen dhulgariirka waxaana dhulgariirkaasi ka dhashay burbur xoog leh oo soo gaaray qeybo badan oo ka mida ah deegaanada dalka morocco iyadoo sidoo kale burbur hantiyadeedna uu ka dhashay dhulgariirka sagaalkii bishii sagaalaad ee sanadkan ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendara modi ayaa ku dhawaaqay in afrika ay xubin joogto ah ka noqotay ururka dalalka barwaaqa sooranka ee galabaatan kadib shirkii hogaamiyaasha galabaatan ee lagu qabtay dalka hindiya kaasi oo markaa sanadka lagu martigeliya dalka iyadoona ay noqotay markii ugu horreysay taariikhda tan iyo markii la aasaasay ururkan in xubin joogtaha looga ogolaado qaaradda afrika waxaana arrintaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narandara modi labii tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan duufaanta daniel loo yaqaano ayaa ku dhufatay dalka liibiya taasi oo wadatay daadad xoogan oo ku rogmaday magaalooyin badan oo ka tirsan dalkaasi liibiya gaar ahaana kuwa dhaca bariga iyadoo ku dhowaad labaatan kun oo ruux ay ku geeriyoodeen musiibadaas sida ay sheegtay qaramada midoobay shan iyo tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in xaalad adag ay wajahayaan danjiraha faransiiska u qaabilsan dalka niger kadib markii go-doon lagu geliyey magaalo madaxa dalkaasi niger ee niyaame iyadoo xilligaa la sugayay danjiraha faransiiska inuu isaga baxo dalka niger kadib go-aan kasoo baxay saraakiisha milatariga dalkaasi afar iyo bishii sebtembar ee sanadkan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay in faransiiska uu soo gabagabeynayo gabi ahaanba howlgalkiisii militari ee dalka neger kadib markii uu kordhay khilaafka u dhexeeya saraakiisha milatariga neger ee afgambiga kula wareegay talada dalka iyo sidoo kale xukuumadda baris horaantii bishii tobanaad ee sanadkan xubnaha aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa meesha ka saaray afhayeenkii golaha wakiilada maraykanka jemi makarthy waana markii ugu horeysay taariikhda dalka maraykanka shaqada laga eriyo hogaanka golaha wakiilada dalkaasi toddobadii bishii oktoobar sanadkan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ayaa weeraro xoogan oo laba filaan ah ku qaaday qeybo badan oo kamid a ah israa'el iyagoo dilay boqolaal kamid a ah ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeyey dagaalyahanada ururka xamaas oo taageero ka helaya shacabka falastiin iyo ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi warbaahinta qabsaday hadalhaynta ku aadan weerarada lama filaanka ah ee aan la filayn ee ciidamada xamaas ay ku qaadeen qaybo badan oo ka mid ah dhulka ay xoogga ku haysato yuhuudda iyo gudaha israa'el waxaana maalinkaa saacado kooban dagaalyahanada ururka xamaas ay dhulka yuhuudda ku rideen in ka badan shan kun oo gantaal warbaahinada caalamka ayaa xilligaas siyaabo kala duwan uga falceliyay weerarka falastiin ay ku qaaday israa'el iyadoo loo diiwaan geliyay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee israa'el lagu qaado tan iyo markii uu bilowday dagaalka falastiin iyo yuhuudda sideedii bishii oktoobar sanadkan saraakiisha xukuumadda daalibaan ee maamula afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in dhulgariir ka dhacay afghanistan gaar ahaana galbeedka dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan laba kun oo ruux toddobiiy tobankii bishii oktoobar sanadkan maamulka yuhuudda ayaa waxa ay duqeeyeen isbitaalka al ahl al carab ee ku yaala marinka ghaza isbitaalka oo lagu dabiibayay dad ku dhaawacmay weerarada duqeymaha ee maamulka yuhuuddu ay ka wadeen ghaza iyadoo duqeynta ay ku dhimatay in ka badan shan boqol oo ruux tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen duqeynta isbitaalka waxaa ka dhalatay care xoog leh oo ay sameeyeen dunida muslimka ah iyo guud ahaan caalamka iyadoo siyaabo kala duwan looga hadlay dhacdada madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas abuumaazin ayaa sheegay in israail waxa ay wado ay tahay issirtir iyo xasuuq aan loo meeldayin oo ay ku hayso shacabka falastiin waxaana xilligaa uu ka soo duulay dalka jordan isagoo dib ugu noqday laanta galbeed xilli la qorsheynaya in halka kulan uu kula qaato boqorka dalka jordan madaxweynaha dalka mareykanka joy biden iyo madaxweynaha dalkaasi masar cabdilfataax al siisi boqorka dalka jordan ayaa xilligaa si carale u hadlay isagoo markaana baajiyay safar madaxweynaha dalka mareykanka joy biden uu ku tegi lahaa jordan halkaasi oo la filay inay kulan ku yeeshaan halkaasi oo la filayay inay kulan afargeesooda ku yeeshaan hogaamiyaasha dalalka falastiin jordan masar iyo maraykanka waxaana xilligaa madaxweynaha mareykanka maraykanka saacaduun kadib weerarka uu ka degay magaalada tal aviv ee magaalmadax madaxda yuhuudda waxauna si jeesjeesa uga hadlay dhacdadii maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka al ahl al alcarab ee ku yaala gaza joe biden ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday isbitaalka aysan ka dambeyn yuhuudda wuxuuna ku eedeeyey in xamaas ay ka dambeeyaan taasi oo dunida oo dhan ka yaabisay waxaana si jees jees isagu u hadlayay uu yidhi haa idinka ma aha dadka sameeyay dhacdada waxay la tahay inay dad kale sameeyeen oo ula jeeday xamaas ayaa markaa duqayntaa fuliyey waxaana xilligaa dalal badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan dalalka islaamka dalal ay ka mid yihiin turkiga jordan iraan iyo dalal kale ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday weerarka arxandarrada ah ee maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka ahl alcarab ee ku yaala haza waxaa magaalada talaafiif gaaray ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak oo isaguna garbistaag u muujiyay maamulka yahuudda waxaana sidaasoo kale gaaray magaalada talaafiif madaxweynaha dalka faransiiska imanuel macron oo dhankiisa taageero u muujiyay maamulka yahuudda maamulka yahuudda ayaa wax ka yar saddex toddobaad waxay duqeyn ku dileen in ka badan lix kun oo ruux oo ka mid a ah dadka falastiiniyiinta ah iyadoo dhaawacuna uu intaa ka badan yahay waxaana khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka rayidka shan kii bishii oktoobar ee sanadkan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caruurta ee yunisef ayaa sheegtay in in ka badan oo ruux oo caruur ah lagu dilay ghaza wax ka yar saddex toddobaad oo ay ku dhinteen duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan ghaza iyada oo unisef ee xilligaa ku baaqday xabajoojin deg deg ah iyo in sidoo kale gargaar biniaadanimo loo sameeyo malaayiin ka mid a ah caruurta falastiiniyiinta oo wajahaya xaalado adag kuwaasi oo ku nool ghaza oo in ka badan lix iyo toban sano go-doonsan sidaasoo ay tahayna maamulka yuhuuddu ay ugu dareen duqaymo aan loo meeldayin guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ah ayaynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo cabdicasiis baareed aada u mahadsan yahay qaar ka mid a ah dhacdooyinka waaweynaa ee dunida ka dhacay gaar ahaan wadamada caalamka oo soomaaliya inteeda kale ah ayuu qaybtaana uga hadlayay qayb kale ayaad dhegeysan doontaan maalinta beriya haddii eebeedma barnaamijka kulanka keenan ayaadna la socotaan saaxiib soo dhowow sanad cusub salaamaad min kulli aafaad hijriyada mas miilaadiga labadaba ee maxaan sugaynaa sareediya barwaaqo nabad iyo cadaalad hormar aan ku dekayno dowlad wanaagsan dareella'aan ku joog sanadka cusub sareedo iyo nabad saadaal barwaaqo sama kuwaara soomaaliyay Thank you.

adaygu daaqadra daahir ege ayaa ku luqeynaysa heestan isha saabka mari barnaamijkeena kulankeena qayb ka tahay ifraax axmed ayaan soo dhaweynayaa markaan si inoo xasuusiso qaar kamid a dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay mahadsanid burhaan waa sabti taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha diseembar sanadkuna waa laba waa maalinta saddex boqol lixdan ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo hal maalin oo kaliya dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid ah maanta oo kale sanadii labadii kun lixdii madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii la doortay labadii kun iyo afartii yimid magaalada muqdisho sidoo kale isla maalintaasi hogaamiyaashii maxkamadaha ee ka baxay magaalada muqdisho ayaa mar kale iskaga baxay magaalada kismaayo kadib markii ay ku dhawaadeen ciidamo huwan ahaa oo itoobiyaan ugu horeeyaan isla maalintaasi qaar ka mid a ah hogaamiyaashii kooxaha ee laga saaray magaalada muqdisho labadii kun iyo lixdii ayaa kusoo laabtay fariisimihii ay magaalada muqdisho ka deganaayeen maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii sakariye ismaaciil oo ahaa madaxii al-shabaab u qaabilsanaa sirdoonka ayaa isku soo dhiibay dowladda soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiiyo tobankii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa galay oo baaritaan ku sameeyey guri uu muqdisho ka degan yahay senator cabdi qaydiid oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya maalintaasi madaxweynihii xilligaasi maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa amray in la baaro sababta ay ciidamada u galeen guriga senatarka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lixdii dalka iiraan ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay dal ay boqortooyo xukunto maanta oo kale sanadii kii dalkii midowgii soofiyeedka ayaa la aas-aasay waxaana ku jiray dhowr dowladood oo ruushka daris la ah maanta oo kale sanadii sannadii kii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka rijaad nixon ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey dagaalkii ciidamadiisu ay ka wadeen dalka fidnaam waxa uuna ku dhawaaqay wadahadallo nabadeed maanta oo kale sannadii siddeetan iyo toddobadii robert mugambe ayaa qabsaday talada waddanka zimbabwe waxa uuna hayay tan iyo sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun lixdii madaxweynihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa la daldalay kadib markii maxkamad ciraaq ku taala ay ku heshay dembiyo dagaal guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dibidi kuga celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed aad mahadsan tahay qaar ka mida ah dhacdooyinkai ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhaca ayay dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi soomaalay adduunyada admiga ku nooliyo lamid noqo asagalamid noqo asagawardalaboodna waxaad ka tagtay ugaar iyo dugaag iyo ileen xoola maahide aqoon iyo garaad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada warbisloodna waxaad ka tagtay kuwa asalka dhalashiyo afyo diil midayno isku uunahayn baastaan qaran wadaago danta guud ilaashee umadyahay u noolow sida aadmigo waradna bashiiroo waxaad ka tagtay ilma adeer waxaan nahay aanada qabiilkiioo arsi lagu salladaye ummad yahay u noolow sidii aadmigo kale aryaadhaha kulligiin waxaad ka tagteen wax dhambaad asqowdoo ambatood habaawdee wax dhambaad ilduuftoo aad kala irdhowdee aqli iyo karaamaa ilaahay ku siiye ummad u noolow sidii aadmigo kale warnamiyo maysin warsaday heestuu ra'iisul wasaare hamsiisuu biyey oo eh uu waliba ehan jiray sidii bani'aadankan dhagannen warba ama buntland heesta kula hadlahaya ayadaa baryahan buuq ku jidhe waata loogu baaqoo loo bandhigayo sida bini'aadankii u noolaawe bulshadeennu haddeer bahalmay u ekaata aryaadhaha horaaba waxaa loo yidhi bini'aadankuba berigiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed yuu kaga baxe war waxaa hore loo yidhi waa macallin baahidu looga baxa dhibaatada war waxaa kaloo loo yidhi masiibadu adduunyada ayadaa warnamiya wanti walbaaso badkanti dad handhaha galaaan bamba ku furaama dadka kadhaha buuhaan eh. weli bani aadamnimadaana wala baagaka ah eh. warmadee war mahayside eh. raiisul wasaare xamsoo ka qayb gala shirka amniga caasimada wuxuu yidhi saraakiiley waxaad ku faanteen inaad amniga muqdisho sugteen xildhibaan dayfullah dembiilayaashii dilay ma soo qabateen kadibna waxay dhaheen maya waase lagu daba jiraa war intaad leedihiin waa dhintay waa baxsaday war intaad leedihiin waa dilay waa baxsaday war intaad leedihiin waa la qabtay waa baxsaday war intaad leedihiin waa lagu daba jiraa amnin la sugay ma jiro ah, warba raisal wasaaruhu eh. mandhuhu soo shidanahayaa war awaan cabdidhuu yuusuf weliba horangarey eh. abni taame lama helin eh. jannanadun tira ma leh hee ma in la tinyahaan laybi goradayana aryaadhaha ra'iisal wasaaraha inta dembiila fakahayo abni aad ku faantiin ma jirow yidhi waana sax war kale maanay derajadu xarraga maahan kibir iyo xadgudub maahan isxaduuri been maahan war hadalka ra'iisul wasaaraha ma adnaa fahmine faraska waxa jeedalka loola dhacaahe ka sii badiya weeyaan marka ra'iisul wasaaruhu amniga caasimadda in wax badan laga qabtay waa ogyahe eh. dadaalka ha la sii labanlaabuu ula jeedaa waan wallaweynay dadaalkiinnu haynoo dambeeye eh. shirkii jabuuti ka dhacay miyaa nagu ixtiraafteen warwaaqlo war ma hayside eh. shirkii jabuuti siddeed qodobaa ka soo baxday amniga in laga wada shaqeeyo in nabadda la xasiliyo gobolada in wadahadalkii dib loo bilaabo in heshiisyadii hore la fuliyo in wararka xanafta leoo saxaafaddan laysaga gudbiyo la joojiyo marka waxaan la yaabanaha haddii qodobadaasoo dhan la joojiyo muusoo carooday faysal oo iswaalay iyo axmedna aadan maxay sheegi doonaan axmed oo hadda lelaaya xanafta hala joojiye maxaad adiga u bilowday aryadhaha haddii war xanaf le hala joojiye la yidha baysal iyo adna waleeca buri maayaan haaya goota cadda maxaa laga yidhi warwaaqdowbow hadda war mahayside esasi xataa annaga naga fara baxsatay waxa la waayey geelow ninkii waalanba ududa war bashiiro war baadan hayne waa la isku soo noqone wixii nool adduunyadaay warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi sacu weysha u dhalo sanka kale ma rooro sidii kama jeclaade sida sanka dhiganayo isa suran waxaana ahay sokeeyo walaala warkalamaanay war ma haysaane xildhibaan sanbaloolsho oo ka hadlay shirka amniga caasimadda oo ra-iisul wasaare xamse ka qayb galay sharciga ninkii adkaadaa sameeya miyuu yidhi weli waa soo gurguuranayaan miyuu yidhi war mawliidkii mar hor u dhammaaday waan walaweynayma iminka unbaa soo xabaala toosteen war weligiin kalamaanay waad rabjisaansi waalantihiine xildhibaan sanbaloolsho wuxuu yidhi eh. ra wasaare haddii dheshiikihii iyo beekaa'imkii in magaalada lagu dhex wato la joojiyey eh. weli cabdibelayaal iyo qoryo badanaa wasiiradaadu wataan eh. magaaladu waa nabad qoryaa lagu dhex wadanaana iswaafaqi mayso nintii majaranaayoo dabajeex lagu waardiyeynayana wax la aqbali kara maaha nin suuqa wax ka gadanayo jidadka loo xirayaana gar maahan qoray meeshii lagu arkana iscaburina ka jirta caasimadaha adduunkoo nairobi noogu sukaysana waxaasoo kale kama jiraan labada kun la galay mana rabno qori wadda lala taagan yahay mooye agaasimaha hay-adda nabadsugida mahad salaad garan kubadda cagta wax iska soo gala haddee isagoo lugaynaya hangaari wadan waar ma kubaddu ciyaaraa maryaadaha bashiirow adigaan war hayna xildhibaan sanbaloolshe lama jeerow taliyaha nabadsugidda soo naqday qoryana ma qaadan jirinow yidhi war cabdilow sanbaloolshe wuxuu yidhi amniga caasimadda macwiisleeyaa sugtay war beledweynehii muqdisho miyau isku qalday war adinkaan fahmina warka sanbaloolshe khawaarijta haddii lagula diriro gobollada caasimaddu nabad bay noqonaysaa war caasimaddu inay nabad tahay anigu waxaan ku ogaaday markaan istaadiyo muqdisho ku arkay boolis ulal wato amniga sugaya gorgarow taageeradaa kula tagtay xabaduhuna maxay ahaayeen warba waxbad saaxiibtinimaaxidoo kor loo ridahayo war wasaaruhu wuxuu yidhi adinkaa falane magaalada dhagaxsiima olli doono shacabka iska daaya xataa annagaa dhib ku qabna ah, oo dhagaxda ma layska qaadaya dadkii dhiga miyaan laga talagelinayn war dhagahaanta dadkii dhikidii inoo dabakahan ahayti warba dhagaxuma beesuu qaadanahayay war raisul wasaarahoo shirkii amniga looga hadlaya ku dheeraaday wuxuu yidhi waa daalnay sababtoo ah dhaanta male leh male hees male leh gabay ma leh shiri ma leh guubaaba waxba male marka bahdii sugaanta meeday miyaynaan casuumin kadibna su'aashaas markaan dadka weydiiyey waxaa laiigu jawaabo yidhi abuu masuur roobow oo fadhiyoon ka xishoonnay war abuu roobow hoob roogi nashiidadii bunayati bunayatita maylanka gaadu waay warmadee wasaaradda awqaaftii wasaaradda fanka iyo sugaanta labaduba labada saaradoo dowladda ka tirsana maxaa loo kala xishoonahayaa aryaadaha ra'iisul wasaaraha samigay cabdullaah ba u shirbo wuxuu yidhi beledka bilicdisiiyo banooni wees barbar socdaan beledka wees war cabdulla waxaan u malaynahay inaad soo wado shirib iyo dhaanta waa shirka shaqaystaha shalaayine war war ma haysiina ciyaartii shalay galmudug inay badasay isku qaadatay oo garoonkii oo dhan toosh ka wada shiday taageerayaashooduna ceelasha ilaa suuqa xoolaha ay ka yimaadeen ayaa gabagabadii la bareejeeyey war hirshabeelle haba soo daahayna waa imaanaya war taageerayaasha galmudug gabagabada ciyaarta markii la bareejeeyey madaxaanna furan waa kuwii dhihi jiraye madaxaanna jaban ma yidhaahdeen urba buntland banoonigan ka qaybgeli mayse hadda ciyaarka culus baa u taalla warbashiirow sanadkii hore markii goolka laydin ka dhaliyey ayaa ciyaartooydiinnu waxay dhaheen buntland inay soomaaliya ka timid ahaan doonto u malayn marka ma hadalkii ciyaartooydaad ka dhabayseen naw aryakuna miyay goosteen war taageerayaasha galmudug iyagaa ciyaarta toos u tabanayay warbow markii hore reer mudug banooni in la dheelsiyaa qalad ahayde madaxweyne saciid cabdulaahi deni wuxuu yidhi soomaaliya hadda cunuqabatayntii waa laga qaaday laakiin buntland bay cunuqabatayn saadhay dhaqaalihii beesha caalamku noogu tala gashayna hadda ay ku xayiran tahay puntland meeday warboowaqlo hadalkaaga dhexgelina madaxweyne siciid deni waxaa kaloo yidhi toddobiy tobanka xildhibaane khaatumo waa la soo xulahayaa hadda cidiidii kadha iyo cid ka hor ka dhana ma jirdho isamada buntlandoo go'aan soo saarana waxay dhaheen khaatumo go'aankay gaadhan waa ku mahadsanyiin waan u hambalyaynaynaa xildhibaanada buntland sagaaliyo afartanka soo hadhay baa lagu kala calaf qaadahayaa war bashiirow arrimahan ka dhacaya buntland iyo khaatumo muuse diiraddu ku eegaya warwaaqlow buntland garan maysan inuu xaaladeeda odayaalbaa u talinahaya waa degan tahay kudayo buntland kudayo siday dowlad mafsadeedu tahay warbashiiro warmahaya sida madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed garaash wuxuu yidhi go'aankii isimada s c qaatuma waa lama taabtaan warba hadduu run sheegahayo weli waa ka madaxweynahay muxuu isu casili waayey warbashiiro waa idinka cunaqabateyn ka cabanayee cunaqabateynta cashuurta aad ku soo rogteen s qaatuma waa maxay war yamyam iyo qadaadweyn meel kasta waa joogaan warba hadda maamul kasta cashuur inuu qaado xaq buu leeyahay aryaadhaha war ma haysiina raggii galcad ku gurguurta ma gaareen mase waaga dhexay sii socdaan cabdullow raggaan ogaaya gabdhuhu sida aan arkay ugu horbarorteen soo noqod uma yaal waar habluhun hubkoodii ma qaateen iyakuna war horta runulgood waxa ku duugan mala fahmay war runulgood waxaa layidhi daari calisow iyo kuwo badanoo lamida iyo kuwa ku xidhanaa jooga wardaari calisow horta marar badanaa layidhi waa dhintay ma kuwo kaloo badanaa jira mise waa isagii oo soo noolaaday ariyaa wax dhinta sooma noolaadaane waa baxsadaa lagu yidhi warkalamaani war ma haysaane maarayaha tiyaatarka qaranka abwaanguure wuxuu madaxda dhaqanka iyo fanka heshiis kula galay baa layidhi dalka ciraaq bawasaydaati wasaadati tacawun shacab soomaali ma yidhi war shacabka ciraaq miyuu dhahay tiyaatarkiina sirqaan ku fadhiisto war ciraaq waxaan soo marnoo kaley soo martee yaa labadeenna cashar laga baranayaa war ciraaq waa dal hormaro is dhisay waa dhintay waa baxsaday naga daayay sidii bini'aadanka u noolaada waan abgaanguure markuu meesha tagay ma la yidhi ku soo soco sacaaba furan ku soo soco sacaaba furan war ciraaq af soomaali loogama hadlee fadal yaa shaacir baa lagu soo dhoweeyey ma nashiidaa loo qaaday intaan garanayo way dhaaftay horta anigu waa yaabay injineer fahad cali xasan safiirka wadamada carabta qaabilsimiya war kalamaana idinka dhaftirkiinnu ugaahiyo dugaagiyo ileen xoola maahine aqoon iyo garaad buu rabbi nagu abuure ummad yahay u noolow sidii aadmigoo kale u noolow barnaamijkeenan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa codka macaan fanaaniinta hibanooro iyo cabdiqaadir jubba heesta halow ayaan kaga tegaynaa in codkaliyo